dadka shacabka tacadiga loo geystaa aada iyo aada u fara badan oo yani oo bini-aadminimada oo dhan ka baxsan oo yani wax qof bini-aadama lagu dayo oo kasta waa lagu dayaa hadday lari tahay hadday kufsi tahay hadday tahay hadday cabsigelin tahay waxyaabaha aada iyo aada layaabka ulehee ka dhacay waxaa kamid ah dad isaga oo nool nool la aasay oo yani noloshii lagu aasay baa kamida waxyaabaha tacadiga ka marka yani heerkaas dadka waxaa la gaarsiiyey ah in dad noolnool la aaso oo loo quuri waayo in nafta banaanka lagaga jiro ama dunida lagaga jiro ah, aaska loogu loogu dadaalo oo cagaf cagafyo ay ku rogaan iyagoo noolnool marka tacadiga dadka aad u fara badan yahay iyo ciidamada ethoobiya dee dadka ma kala yaqaanaan oo dadkii ma luuqad yaqaanaan oo dadkii ma dhaqan yaqaanaan oo dhulkii ma yaqaanaan marka indhaha ay wax ku arkaan iyo gacmaha ay wax ku qabsadaan iyo xooga ay wax ku gooyaan iyo waxay wax ku qabsadaan waa dabaqoodhiga kooxdaa dabaqoodhiga oo dadka ka dhalatay baa la adeegsadaa ciidan kastoo etoobiyaan oo meel kooxdaas oo koox ka kaxaystaa kuwaasaa dadka u garta kuwaasaa dalka u gartaa kuwaasaa luuqadaha u gartaa kuwaasaa dhaqanka u garto dadka reer hebelni xabsiyada laakiinku waa guud ahaan dadkaa lagu ciqaabaa waa la jirdilaa oo dadka inti maryaha laga furaa la qaawiyaa waa la dilaa yani waa la gudaa waa la koranteeyaa waa waa la dadaa ruuxa kolka la qabto shacabka ah waxa weeye bac jilicsan oo bacmisood iyo waxyaabaha noocaas oo cusub baa lasoo qaadayaa ruuxa madaxa loo gelini cunaha afteed inta laisku soo uruuriyaa cunaha waxaa lagaga roorinayaa cinjir iyo wax noocaasa lagu roorin basbaaskaana korka hore bacda lagu shugaya basbaaskaa lagu soo shugayaa bacni basbaasaysan baa sidaa ruuxa madaxa loogu gelinaya cinjir baa lagu roorinayaa ruuxu kolkuu dib eerka u jiido basbaaskiina jiido kolkuu ku facis yidhaahdana haddana meesha u ceshadana yani waxa weeye wacdiga hanqalaalkii iyo shankii iyo meel walba iska beesinaysa ruuxu muddaan laba daqiiqada ka badnayn buu ku nastaxahayaa waxa weeye ruuxuna kantaroolka bini aadamka ee ama uu cawradiisa ku qarsado ama uu nijaasta iyo saxrada iyo kaadida iskaga ilaaliyo wuu ka lumahayaa yani ruuxa dee eerkii u dhibi jiray oo basbaas ku jiray bay bacdina u raacaysaa hanqalaal ay tegaysaa sidaa darteed qofku inuu jirda nastaxo waa halis dad nas arkay waa la arkay oo way jiraan dad waxaa la arkay maskaxda waayirada maskaxda ay degteen oo maskaxda ay uur noqoto isagoo yani qolafa iska nool dad waxaa jira yani marka ruuxii aan labadaa midna ku dhicin uu ilaahayba maskaxdiisa iyo naftiisa badbaadiyo wuxuu noqonayaa heer ay sida gaarigii oo kale iyagu meeshay rabaan kulba ay u jeediyaan oo ereygay rabaan ha iska yidhahdeen waxbaba diidi karin wax uusan samaynin baa la su-aalayaa haabuu iska odhanayaa yacni waa ruuxa ciqaabtii adkayd baa ka yeersiinayse ma aha wax uu galay iyo dembi uyaa ka galay ma aha marka waxyaabaha aada iyo aad layaabka u ulahay xadgudubka taasaa kamida